baabu nahyi nisaa haadaakanu baabu nahyi nisaa dumarka in loo diida baabkii kaa yahay weeye cani taswiiri been abuurka fil libaasi dharka laga been sheego iyo watashabuci in la isku dharjiyo bimaa shay lam tucda aan la siin baabu nahyi nisaa haadaakanu baabu nahyi nisaa dumarka in loo diido laga nahiyo baabkii ka hadlaayo weeye cani taswiiri been abuurka filibaasi dharka laga been abuurto laga been sheego iyo wa watashabuci in laysku dhajiyo bimaa shay lam tucda aan la siin macnahaasu xadiidka soo socda macnihiisa weeye macnihiisana wuxuu yahay gabadhan gabadh kalaa lala qabaa markaasay waxay rabtaa gabadhaas kale inay qalbigeeda ciriiri gelido waxay qaadanayn marka dhar aan sawjkeedu u gabin dahab aan sawjkeedu u gabin ayay soo qaaday ama waa soo cariyeysay ama dad kalaaba u gaday waa labisanay markaas waxay sheegeen in ninku u gaday ah. arrintaas waa fasaad ah. dahabay soo cariyeyne waa xiraane markaas leeda kayr allah siiyo waaw ilaahay jannada ku abaalmaray waa ii gaday dahabkaan isaga ii gaday waxay rabtay middaan kale inay ku cadaabto bal daalimnimada fiiri middaan kale qalbigeeda inay gubto dad ku shida hadda waa mufside beenay sheege oo uma gadin daba isku diray oo baas in inka kale isku kiciday rabtaa waa mufsidad waa camal shaydaan marka ah, waa camal shaydaan wax aadan lahayn oo aan lagu siin aada isku xardheen oo isku shubeen waxaasoo dhan iska da wixii ilaahay ku siiye bis iska qaado beentana iska daaya isku diridda ummadda can caaishata caaisha waxay warisay ana imra'atan islaam qaalat waxay tidhi dumarka oo waxa weya saxaabiyaadkaa acmaasha intaysan samaynayn nabiga weydii jira firiya acmaasha intaysan samayn ilaa qowl kasta iyo ficil kastood maanta ku hadasho ama ficil kastood maanta samaydo berri ilaahi hortiisaa lagugu weydiinay waxaa la rabaa intaadan samayn bal diinka ogow horta ma banaanta arrintan aad leeda heblaan iskaga bareejayna inay banaanta in kale horta soo baan marka hore cadaab ha shaqaysan oo caraalayaay kugu dhicin fiiri marka waxay tihi caaisha radia allahu canha ana imra'atan islaan qaalat waxay tidhi yaa rasuulallahi rasuulka ilaahayo aquulu waxaan idhaa aquulu waxaan leeyahay wey fiiri qaalad waxay tidhi yaa rasuulallahi rasuulka ilaahayo aquulu nusqooyinka gabal isku qornay waa in lagu qoraa ina zawjii ninkaygii acdaani wuxuu isiiyey maa shay lam yucdini uu isaga siin saasaan dhahay ka warrayta gabadh kalaa lala qabaa gabadhaas kaletay rabtaa inay qalbigeeda gubto oo ay ku dirto ninkaan marka waxaan leeyahay tidhi aniga sawjkaygiya waxaan isiiyey mana isiin rasuulka ilahi sharci wuxuu ka qabaa diinka alle wuxuu ka qabaa fa qaala rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam almutashaabicu qofka isku dharjiya bimaa shay lam yucda aan la siin ka thowbey zuurin beenta labadeedii maro qof xirtayuu la laba maro been qof soo xirtuu la mid hal meel hal been aha naarta lagu galo soo maa waxaa jiri jiray dadka gabal oo dhaalimiin ah qofkaa u jooga marka markhaati maxkamada looga baahdo ay waxay rabaan qofkan in markhaatidiisa hore looga kalsoonaado laba maruusan lahaynoo qurux badan ay soo xidhaaya qof haybad weyno qurux weyne ka dhigaayo markaasay maxkamadda keenayan marqaati ninkaana ii ah marka lafsi waxa leeya warkan malaha waaba shiikiyo xaafadda markaasaa markhaatigiisa horey qaadigu ka aqbala haddii waa mujrim beenalaa labada maro wuxuu soo gatay inuu beentiisa ku socodsiiyo beentiisa inuu ku socodsiiyo marka gabadhaan labiskan waxay u soo gadatay hada oo ay u qaadatay oo dahabkan u soo cariyeyday ama ay meelaha kale uga keentay beenta ay ku hadlayda inay ku socodsiido marka qofka isku dharjiye oo sheegto wax uusan lahayn laba maro beena dafxirtuu lamid yuri nabigu sala allahu calayh wasalam marka waa xaaraan ma banaana ma banaana muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim labaduba waa wariyeen wey can caaishata ana mraatan islaan qaalad waxay tidhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayo aquulu waxaan idhaa ina zawji ninkaygu caddaani wuxuu isiiyey maa shay lam yuxdini uusan isiin faqaala rasuululahi rasuulka allah yidhi sala allahu calayhi wasalam almutashabbicu qofka isku dharjiya bimaa shay lam yucda aan la siin ka laabisi thawbey zuurin beenta labadeedii maro qof xirtay ayuu la mid yahay muttafaqun calayh bukhaari muslim isku waafaqin ma ahan keliya gabarh qof alla qofka sheegta wuxuusan lahay waa nuucaas dhaktaraan ahayuu leeyahay mana ahan mana soo baran caaliman ahayuu leeyahay diinka alle wax badan kama yaqaan waxa weeye dhammaan qof kastoo sheegta wax uusan ahayn ayaa soo gelaya xadiidka ayaa soo gelaya hadalka nabiga cajaa'ibuu leeyahay fiiri arrintii gabadha weydiid adiga kuma banaana kuma gaabin hadal aaduu sheegay oo ayada iyo rag iyo dumar qof alla qofkii dhaqankaa sameeya xadiis caddaynaya oo xubun caama ah ayaa nabigu sheegay sala allahu calay wasalam